alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu dersigeenani waa kii tobnaad ee ka mida ah kitaabkii alcaqiidat اlwaasitiya oo iska lahaa sheekh axmed ibn cabdixaliim bn cabdisalaam ibnu teymiyat alxaraani raximah llahu tacaala waxaynu soo gaarnay halka musanifku uu yidhi waqad dakhala ayda fii ma dakarnaahu min aliimaani bihi وبكتبه وبملائكته ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامن في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثuma yarownahu bacda dukhuuli اljannati kamaa yashaau allahu tacaala waqad dakhala waxaa soo galay oo soo gudagalay aydan noqodee fii maa shaygii dakarnaa aan soo sheegnay huwa asaga oo min al iimaani rumayn ah bihii alla la rumeeyo kow wa bikutubihi kutubtiisa la rumeeyo iyo wa malaa'igtiisa iyo wa birusulihi rusushiisa intaas oo la rumeeyo oo aynu soo marray waxaa ka midoo soo hoosgelaya al-iimaanu rumayn la rumeeyo la aamino bi-anna almu'miniina mu'miniintu yarowna inay arki doonaan hu alle yowma alqiyaamati qiyaamada maalinkeeda ciyaanan si muuqatan ay u arki doonaanoo biabsaarihim indhahoodan ay ku arki doonaan kamaa sida yarowna ay u arkayaan ashamsa qoraxda saxwan ayadoo weliba waxaa weeye aan wax caadi saarnayn oo ifaysa laysa bihaa iyadana uusan ku sugnayn saxaabun wax daruur ah wa kamaa sida yarowna ay u arkayaan alqamara dayaxa leylata albadri habeen afar iyo tobnaad ah laa yudaammuuna xaal aysan waxaa weeye isku ciriirinayn fii ru'yatihi dayaxa aragtadiisa yarowna way arki doonaan hu alle walxaal hum ayaguna fii carasaati alqiyaamati qiyaamo bankeeda ay taagan yihiin humma yarowna deedna way arki doonaan hu alle bacda dukhuuli ljannati jannada gelitaankeeda ka gadaal kamaa sidii bayna u arki doonaan yashaau uu doonaya allahu alla tacaalaa sarreeye musanifku masale aynu horay u soo marnay ayuu halkan kaga warramayaayo ah masalatu ru'yo ilaahay in la arkayo qiyaamada oo ay muuminiintu arkayaan masaladaasna inay ijmaac salafu saalix aysan wax khilaafa ka qabin ayaynu soo qaadannay aragtida ilaahay ay arkayaan muuminiintu oo inagii soo maray ahlu sunna waxay qabaan ilaahay way arkayaan indhahay saarayaan oo ku arkayaan makhluuqana wuu ka sarreeyaa ilaahay markaa qolyana waxay leeyihiin maya ilaahay meeshaas lagu arki maayo oo salafka waa khilaafsan yihiin oo muctasilada iyo waxay leeyihin may ilaahay ma la arkayo ashaaciradoo kale waxay leeyihiin ilaahay waa la arkayaa laakiin jiha laga arki maayo madhabka salafu saalix baana ugu saxan baynu soo maray raxmatullaahi calayhi muslimiinto dhan alla u naxariis musanifku halkan wuxuu sheegay muuminiintu inay ilaahay arki doonaan qiyaamada weliba ciyaanan biabsaarihim si toosay ilaahay u arkayaan indhahoodayna ku arkayaan markaasuu wuxuu yidhi kamaa yarowna ashamsa saxwan laysa biha saxaabun wa kamaa yarowna alqamara laylata albadri laa yudaamuuna fii ru'yatihi qoraxdu markay iftiin tahay wax caad iyo daruurina aysan ku daahnayn aragtida ay arkayaan dadku iskuma ciriiriyaan xagga ii bannaanna qorraxdaan arki ma arkayse dayuxuna habeenka afar iyo tobnaadka uu yahay waa sidoo kaleoo aragtidiisa dad inta isku buurtay ciriiri uu ka jiroo leh xagga iga istaag dayaxaan arke ma jiri doono sidaa dayaxa iyo qoraxda aragtidooda idan isugu ciriiriyeynin baad ilaahay horta qiyaama u arkaysaan mu'miniintu aragtida ilaahay ay arkayaan waad i ciriirisay ama aan fiiriyaiyo xaggayga istaag ma jirto qof walboo muumina ilaahay wuu arkaya aragtida dayaxa iyo qoraxda aan arkayno iyo aragtida ilaahay aan arkaynaana waa kala labo sababtu waxa weeye qoraxda iyo dayaxu waa makhluuq makhluuqaadka ilaahay oo yaryar bay weliba ku jiraan carshigaa ka weyn kursigaa ka weyn cirarkaa ka weyn marka waa makhluuqo yaryar bay ku jiraan qaybo ka mid ah markaynu marka ayaga arkayno dee waxaa inoo muuqda dhinacyadoo dhan baynu ka arkaynaa laakiin ilaahay subxaana wa tacaala markaad arkaysid inaad ilaahay meel walba inta ka aragtid aragti ku koobtid ma dhacayso waad arkaysaa laakiin ixaado kuma samayn karti allah subxaana wa tacaala ekaysiinta qoraxda iyo dayaxa aragtida la arkayo iyo tan ilaahay la isu ekaysiinayo waa tashbiihu ru'ya biru'ya aragti qoraxdana waad arkaysaa ciriiri kaa geli maayo waad arkaysaa laakiin ma aha in lagu leeyahay ilaahay baa qoraxay qoraxda iyo dayaxa sidadoo kale noqonaya ma aha ilaahay sidaa waa ka hufan yaha qodobkaa sheikhu markuu sheegu wuxuu sheegay laba meelood labadaba mu'miniintu ilaahay inay ku arkayaan banka qiyaame marka la taagan yahay oo ilaahay khalaa'iqdoo dhan uu isugu keenay gaal iyo muslim bal iskaba dhaafe xataa xayawaanaadkii ay joogaan iyo bahaa-imtii arigii iyo geeli iyo lo-dii iyo fardihii iyo dabeerihii ay joogaan meeshaa banka qiyaame ilaahay way ku arkayaan mu'miniintu weliba wuu la hadlayaa horeyna waxbaan uga soo tilmaanayo markuu u yimaado ayuu oranayaa yaad meesha ku sugaysaa intuu la hadlo markaas leeyiin rabbiga yaan sugaynaa sifadii ay ku yaqaaneen sifaad aan ahayn baa laga yaabaa oo isku garanaya inuu ugu yimaado markaasuu leeyaha rabbigiin baa markaas le anagu meeshaanan joogaynaa ilaa rabbiga iyo nooga yimaado halkaa marka ilaahay way ku arkayaan arrintaa qiyaama markay dhammaato oo xisaabtii ay dhammaato oo dadkii la kala xukumo oo intii janno aadi lahayd ay aaddo oo intii naar aadi lahayd ay aado oo ay jannada galaanna jannadaasna ilahay way ku arkayaan muminiintu jannadaasna ilaahay way ku arkayaan wejigiisa kariimkaahee wanaagsan buu tusayaa raalli ahaanshihiisuu huwinayaa wuxuuna u sheegayaa ku oranaya weligeen cara aan leeyaho dambe arki maysa jannadaa ilahay bay ku jirayaan ku faraxsanaanayaan marka labadaa meeloodba inay ilaahay ku arkayaanna wuu sheegay musanifku raxmatullaahi calayh waqad dakhala waxaa soo gudagalay aydan noqode fii maa shaygii dakarnaa aan soo sheegnay hu asagoo minaliimaani rumayn ah bilaahi ilaahay la rumeeyo iimaani rumayn bihi alla la rumeeyo iyo wa bikutubihi kutubtiisa ilaahay wujuudkiisa iyo jiritaankiisaad rumayn magacyadiisa qiimaha badan baad rumayn tilmaamihiisa wan wanaagsan baad rumayn rubuubiyadiisa koonka asagu uu abuuray oo maamulo oo ku tasarufuu leeyahay baad rumayn inuu yahay axadka mutaystay oo istaahila oo keliya xaqule in la caabudaad rumayn wa bikutubihi ilaahay kutubtiisa la rumeeyo inuu ilaahay soo dejiyey kutub ilaahay ay yihiin xaqu uu ku qornaa baadilka dadkay uga digayeen kutubta ilaahay jumlatanna waad u rumaynaysaa ilaahay inuu soo dejiyey gaar ahaanna wixii nasgooniyu inoo sheegay kitaabkii towraad iyo injiil iyo zabuur iyo wixii qur-aankeenna iyo sunnadu inoo sheegeenoo kutubana si gooniyan u rumaynaynaa iyawo bi malaa'ikatihi ilaahi malaa'igtiisa rumaynta la rumeeyo makhluuq inaga maqan weeye malaa'igtu oo asal ahaan aynaan arag ilaahi ma caasiyaan warna kuma soo celiyaan waa mu'miniin kulligood malaa'igtu marka makhluuqa inay yihiin waa rumaynaynaa waxaan labaadoo rumaynaynaa malaa'igta qayb ka mida waa la inoo sheega mikaa'iil iyo jibraa'iil iyo waa la inoo sheega wixii gooni la inoogu sheegay ama camalkay qabtaan la inoo sheegayna si gooni gooniyan usii rumaynayna iyo wa birusulihi ilaahay rusushiisa rumaynta la rumeeyo dee ilaahay rusushiisu addoommo ilaahay uu soo dirsaday oo ilaahay uu doortay oo waxyi u waxyooday oo kutub ku soo dejiyey oo fariintii dadka soo gaarsiiyey inay yihiin oo ilaahay agtiisa dad laga doortay ah ayaynu rumaynaynaa ciddii si gooniya laynoogu sheegayna waa rumaynaynaa waa hagaag intaas rumaynta la rumeeyo waxaa ka mid a waa arkaanuliimaankiya garo min aliimaani billaahi wa bikutubihi wa bimalaa'ikatihi wa birusulihi sooma jirtan waa qayb arkaanuliimaanka ka mid ah intaa rumaynta la rumeeya waxaa ka mid ah aliimaanu rumayn bianna almu'miniina mu'miniintu yarowna inay arkayaan hu alle yowma alqiyaamati qiyaamada maalinkeeda markay ilaahay qiyaamada arkayaan mu'miniintu rag iyo dumar ma kala leh reerana ma kala lahoo ree hebel baa si fiican u arkaya ma kala leh iyo reehebel hebel si fiican u arki maayaan maadaama laga tira badan yahay waxaas ma jirto waxay ku arkayaan ilaahay fadligiisa iyo ixsaankiisuu ilaahay isku tusayaa waxay ku mutaysteenna fadliga ilaahay ka soo ko waa camal ay la yimaadeen baasaboor iyo midab iyo midna loo kala fiirin maayo camal inay la yimaadeen wanaagsan oo mu'miniin ahayn magacaasay ku fiirinayaan ciyaaran si muuqata ayaynan u arkayaan si muuqata ayay u arkayaan biabsaarihim weliba indhahay ku arkayaan kamaa sida yarowna ay u arkayaan ashamsa qoraxda saxwan barqinkii ayadoo joogto iftiin ah laysa bihaa ayadoo uusan ku sugnayn saxaabun wax daruurah wax daruurahoo ku qarsoonna aysan jirin iyo caad ku wareegsan wa kamaa sida yarowna ay u arkayaan alqamara dayaxa leylat albadri habeen afar iyo tobnaad ah laa yudaamuuna xaal aysan isku ciriirinayn ama aan lagu ciriirinayn labadaba waa la odhan karaaye fii ru'yatihi ilaahay aragtidiisa wax ciriiriyu kama jiro yarowna way arkayaan huwa alle subxaanahu xumaan iyo ceebba ka hufnaaye walxaal hum ayaguna fii carasaati alqiyaamati qiyaame carasaadkeeda ay ku sugan yihiin halkaa banka qiyaame ayagoo taagan ayay waxa weeyaan ilaahay arkayaan uma yarowna deedna way arkayaan way arkayaan hu alle bacda dukhuuliljannati jannada gelitaankeeda ka gadaalna ilaahay bay arkayaan sidee bay u arkayaan hadday timaaddo kamaa sidii yashaa uu doono allahu alla tacaala sarreeyi sidii asagu uu doono unbuu isu tusayaa iyaguna u arkayaa khalaas faslun wa min aliimaani rumaynta waxaa ka mid ah bilyowmi maalinkii la rumeeyo al aakhiri ee dembeeyey al iimaanu rumayn ayaa ka mid ah bikulli maa shay dhammaantii la rumeeyo akhbara uu ka warramay bihi shaygaas annebiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama oo mimaa kii ka mida yakuunu ahaanaya bacdal mowti geerida ka gadaal fa yu'minuuna waxay rumaynayaan mu'miniintu iyo ahlu sunnuhu bifitnati alqabri qabriga fitnadiisa wa bicadaabi alqabri iyo qabriga cadaabkiisa iyo wa naciimihii qabriga barwaaqada dhex taalla fa ama alfitnatu fitnadu oo fitnatulqabriga ah fa ina naasa dadka yumtaxanuuna waa la jirrabayaayo waa la imtixaamayaa fii qubuurihim xabaalahooda dhexdooda fa yuqaalu waxaa loo odhanayaa lirajuli ninka gabadhiina waa la mide man axadkeebaa rabbuka rabbigaa ah yaa rabbi kuu ah wamaa maxay diinuka diintaadu tah waman axadkeebaa nebiyuka nebigaaga ah fa yuhabbitu wuu sugayaa allaahu alle aladiina kuwii aamanuu xaqa rumeeyey bilqowli oraahdii iyo hadalkii athaabiti ee sugnaa filxayaati nolosha dhexdeedu ku sugayaa noloshii addunyaa ee dhoweydiya wa fil aakhirati aakhiro gudaheedaba fa yaquulu wuxuu odhanayaa almu'minu qofka mu'minka ah rabbii rabbigay allaahu allo weeyaan walislaamu islaamkuna diinii diintayda weeye wa muxamedun muxamedna nebiyii nabigayga weeyaan sala allahu caleyhi wasalama musanifku halkan wuxuu ka bilaabay inta darsigeena caawa ka dhimanna uu ka warami doonaa al-iimaanu bilyowmi alaakhir maalinka dambe in la rumeeyo waxay culimmadu isweydiiyaan maalinka qiyaame aakhiro iyo yowmul aakhira maxaa loogu magacaabay yowmul aakhir maalinka dambe waa maalin aan maalin ka dambayn sababtoo ah qofkii jannada gala maalin iyo habeen midna ma leh qofkii naarta galana isaguna waxaa weeyaan maalin iyo habeen midna ma leh isku midna maaha labadoodu marka maalmaha laga hadlayaa waa maalmihii adduunyee yoomul aakhira waxaa loogu bixiyay maalin ka sii dambaysa ay ma jiri doonto taasi marka waa qodob alxaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay raxmatullaahi calayhi rumaynta la rumeeyo maalinkaa aakharo oo dambe waxaa soo gelaya kow inaad rumaysid qabriga inay su-aala ka jiraan oo su-aala la isku weydiinayo labo qabriga inuu ka jiro in la iska soo saari doono oo aadan ku jiri doonina lagaa soo bixin doono saddex inay jiri doonto xisaab lagula xisaabtami doono afar inuu jiri doono xisaab lagula xisaabtami doono jidka siraad jannada iyo naarta arrimahaas oo dhan waxay isla soo galayaan al aliimaanu biyowmi alaakhir maalinka aakharo in la rumeeyo ayay kulli isla soo gelayaan hal xaboo ka midoo weli aynu aragnayn haddaynu kuma jiro janno iyo naar iyo qabri laga soo baxay iyo su-aal la isku weydiiyey iyo xisaabtanka iyo arrimahaas waa qeyb inaga maqan sidaa owgeed arrimaha ku saabsan qabriga iyo howlihiisu waa arimo waxaa weeye adiladeedu ay tahay laga qaadanayaa khabarka qur-aanka iyo sunnada laga qaadanaya caqligu madkhal kuma leh inta badan tafaasiishiisa dayib wuxuu marka halkan musanifku ka bilaabay rumaynta la rumeeyo yowmul aakhir waxaa ka mid ah yowmul aakhir in la rumeeyo waxyaalaha bacda almowt imaanaya maxaa ka mid a ah waxyaalaha bacda almowt imaanaya wuxuu musanifku sheegay fa yu'minuuna bifitnati alqabri wa bicadaabi alqabri wa naciimihi saddexdaba waa rumaynayaa qabriga fitnadiisa iyo cadaabu qabri maxaa udhexeeya fitnat lqabri iyo cadaabu lqabri nebiguna labadaba ilahay wuu ka magangeli jiray min fitnati alqabri wa cadaabi naar marka maxaa farqiga udhexeeya waxaa farqiga u dhexeeya fitnat lqabri waa su-aalaha qabriga lagu weydiinayo mala fahma taas weeyaan su qabriga lagu weydiinayo nebigaa waa kuma allaha waa kuma diintaad waa kuma waxa weeyaan taasaa fitnat lqabri ah cadaabu lqabrina waxa weeye waa wax ayada ka dhalanaya oo dee fitnatulqabri qofkii waxa weeyaan su-aalihii ku dhacay qabriga lagu cadaabaya marka farqigaasaa udhexeeya labadooda cadaabulqabrigana waa cuqubadii qofku uu marayay su-aalihii ku dhacay fitnaduna waa su-aalihii la weydiinayay qabrigu wuxuu leeyahay saddex waxyaalood oo saddexdaba nusuustu ay sheegtay kow wuxuu leeyahay wax loo yaqaano damma damma waa maxay qof kasta oo qabri gala qabrigaas markuu galo qabrigu isku soo boodaya dhag soo qabriga markaynu qofku godka dhigno godku soo laba dhinacba kama xigo markaan saa u aasno ayaa qabrigu isku soo boodaya dhag labadiisii derbi qabriga ayaa isku soo boodayo isgelaya horta taa qabrigu waa leeyihi wuxuu labaadu qabrigu leeyahay sidaan tilmaanay fitnatulqabri oo ah su-aale in lagu weydiiyo wuxuu saddexaadu qabrigu leeyahay naciimu lqabri wa cadaabu lqabri labadaba waa leeyihi oo hal xab isla noqonay in qabriga aad ku nicmaysatid iyo in qabriga lagugu cadaabo labadaa unbaad mid noqon damatulqabri oo qabrigu inuu isu soo booda ah wuxuu nabigeennu sheegay saxaabi dhintay oo sacad ibnu mucaad la yidhaahdo oo weliba gaala ay dileen oo dhaawac ayaga ka soo gaaray u dhintay oo saxaabigaas ilaahay agtiisa sharafta uu ka leeyahay marka uu geeriyooday carshiga ilaahay baa asaga geeridiisa u gilgishay carshigu sameynaan soo sheegin toddobada dhul iyo toddobada cir iyo kursigoo intaba kasii weyn inuu carshigu ka sii weyn yahay sacad ibn mucaad markuu dhintay carshigaa ilahay baa u gilgishay waa lush labo toddobada sama albaabadoodaba waa loo furay naftiisa markii la qaadayay leanna qofka waa inagii sheegno marka nafta laga qaadaya naftiisa korbaa la adiyaa soo maaha toddobadaa samama waa loo furay saddex waxaa ka soo qayb gashay aaskiisa iyo hawshiisa toddobaatan kun oo malaa'igta ilahay ka mid ah ka soo qayb gashay intuba waxay ku tusinayaan ilaahay agtiisa maamuuska iyo karaamada uu ka leeyahay sidaa baa nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalaam qabriga qofka la dhex dhigo booditaanka uu isku soo boodayo qabrigu oo qofka feerihiisu isdhaafayaan axad bani aadam oo ka badbaadaya hadduu jiri lahaa sacad baa ka badbaadi lahaa buy asaguna kama badbaadin toddobaatan kun oo malag baana ka soo qayb gashay maaha waxaan ka hadlayna siyaasiyiin maaha waxaan ka hadlayna maamulo waa toddobaatan kunoo malag ayib waxaa isweydiin mudan maxay isuu soo booda qabrigu isugu soo boodaya culummadu laba ra'yi bay ka leeyihin intaan garanayo qolyo waxay leeyihiin waa cuqubo qof bani aadam oo dunidan dul saaran oo aan cuqubo mutaysan oo aan khalad gelin ma u jiro intuu doonay ha ekaado si kastood u fiican tahay oo weli ilaahay u tahay oo saxaabi u tahay macnaheedu maaha inaan khalad kaa dhacaynin ambiyada baa macsuumiin ah marka wuxuu isugu soo boodayaa qabrigu oo feeruhu isula kaa dhaafayaan waa cuqubo aada mutaysatay oo lagaaga jarayo culummada qayb labaadoo ka midana ah waxay leeyihiin maya dhulkaana asalka laynaga abuuro inu ka soo jeedinaa arlada dusheeda haddana la ina keenay oo aan ku abuuranay oo ku tarannay markii qofka qabriga la geliyo qabrigaan lagu dhex geliyey waa dhulka asalka aad ka samaysnayd qofkii arlada dusheeda macaasi ku sameeyey waalid ilmihiisu ka maqnaa oo ilmo xun ilmuhu uu yahay oo macaasilow ah oo ilmihii inta isku duubay waxaa weeyaan ka xun ilmihiisu wuxuu sameeyey oo kaleeto weeyaano way ka xuntaha khaladkan qofku uu sameeyey waa wax iyadii laga abuurayo fooday gelinaysa hadduu ilmo wanaagsan qof wanaagsan ahaa oo arlada dusheeda daaca ilaahay ku camiray iyo khayrna waalid ilmihiisu ka maqnaayo ilmo wanaagsan ka maqnaayo ilmihii inta arkay marxabaynayo gudaha gashaday bay noqonaysaayo waxa wey waa soo dhaweyn iyo xiisid ay u xiistay iyo iyo waxa weyaan jacayl ay u qabtay weyaan saasay gudaha u gashanaysaa labadaa tafsiirba waa la sheegaa culammada qaar ka midna waxay leeyihiin arimahan waa arimo qeyb ah muminiintana waxaa lagu yaqaanaa wayuminuuna bilqeyb waxyaalaha maqan ee qeybka ahee tafaasiishooda inaan ka warqabin inaan gudagelin marka ilaahay baa ka warqabe inuu qabrigu damada leeyaho isu soo boodo unbaynu rumaynaynaa tafaasiisha hoosanaya inaan dhexgelin warkaasna waa war aad u qurux badan qof kastaa nebigu sheegay sal lay slam qof hadduu qof ka badbaadahayo toddobaatan kun oo malakiya ka soo qayb gashay xataa waa waa kamuusan badbaadin nebigu shegay sal ly slam ilmihii saqiirkaa haddii la yihahdo xataa wuu isugu soo boodahaya haddi wuxuu isugu soo boodaya hadday naxariis ay u qabto tahay wax ka hadlaysaa ilmaha saqiirka waa lama arka waaba sii la rabayba laakiin waxa meeshaa ka jira inagu ma ogin ayib saddexdaa masaleba marka qabrigu waa leeyahay fitnat lqabri iyo cadaabu wa naciimuhu iyo damma oo inuu isku soo boodaya waxay rumaynayaan marka fitnat lqabri arrimahan bacd almowt ka dambeeyay waa arimo qeyb ah diinta ilaahayna ku saabsan in qofka looga sheekeeyana wax badan bay qofka u taraysa adduunkan waa noollahay waan joognaa waa ka shaqaysanaynaa waa ku dhex dhaqmaynaa waxaad arkaysaa dadkii oo dhimanaya muhim marka inaad isweydiisiya dadkaan dhimanaya xaggee u socdaan xaggee aadayaan waa kaa tageen hebel baa dhintay hebelaayaa dhimatay waa la aasay waa la soo dugay waa laga soo noqday dadku xaggee u socdaan aakhara mee yidhaahdo halkaasay u socdaan fitnat lqabri marka waa su-aashaas cadaabu lqabri iyo huna su-aashaasay ka dhalanaysaayo qofkii marka qabriga la geeyo su-aalihii la weydiiyey hadduu ku dhaco iyo su-aalihii la weydiiyey haduu ka jawaabaa waxaa ka dhalanaya fitnatu lqabri wa cadaabu lqabri ayib wuxuu sheekhu tilmaamay fitnat lqabri fa ina annaasa yumtaxanuuna fii qubuurihim ummadda waa lagu imtixaamayaa xabaalahooda gaal iyo muslimba waa lagu imtixaamaya qofkii qabri gala imtixaan buu la kulmaya qofka su-aal baa la weydiinayaa waxaa leeyahy rabbigaa waa kuma diintaaduse waa tee nebigaaguse waa kuma adduunkan saddexdaa eray haddaad xifdisanayd oo lagu baray ciyaalka waaga ahayn soo mid maqashay man rabuka alagu weydiin wamaa nabiyuka wamaa diinuka wamaa madhabuka wamaa ariiqatuka waxaas dhan nebigaygu waa maxamed diintaydu waxa weeyaan waa waa waxa weeye diintii islaamka oo furqaan ahayd ilaahaygu waa rabbigay madhabkaygu waa shaafici dariiqadaydu waa qaadiriyo caqiidadaydu waa ashcariyo wax saasa ah. waxa weeye dugsiga ardaa qaarkood ugu bari jireen marka intaasoo dhani waxa weeyaan ma wada aha su-aaluhu man rabbuka wamaa nebiyuka wamaa diinuka saddexdaasaa lagu weydiinaya man rabbuka rabbigaa waa kuma waxaa laga yaabaa maanta dad badan inay u fududahay allah nebigaagu waa kuma moxamed sal alla alih wasalam diintaadu waa tee waa islaam inay inoo fududahay ka jawaabidda hawshaah laakiin haddaan ilaahay towfiiq kula maagin iyo wanaag iyo khayr adoo adduunka saddexdaa ah eray jawaabtooda xifdisanaa marka qabriga inta lagu geeyo dadku kaa soo dareeraan malaa'igtuna kuu yimaadaanoo lagu yidhaha rabbuka waa kuma ma garanaysi ilaahay diinka kaa madoobe maqal jirto la isku habaaro ilaahay waa kaa masaxaya waa kaa madoobeynaya nag nebigaagu waa kuma ma xasuusanaysid diintaadu waa tee ma xasuusanaysi sidaa awgeed erey mujarad oo la xifdiya waxba kuu tari maayee ereygaan rabbigaa iyo nabigaaga iyo diintaaduba macnay xambaarsan yihiin inaad rumaysid oo macaanidu u hogaansataa wax kuu taraysa laakiin xifdi saddex erey aad xifdisay keliya wax kuu tari wuxuu nebigeennu tilmaamay qofka markaynu aasnoo duugno oo inu shadaafteenna ka qaadanno oo ka tagno isla markaba intaynaan dhaafin oo eriyadii aan joogno ayaa la soo fariisanaya laba mala'ig u imaanaysa laba malag oo argagaxla aragtidooda keliyaba laga argagaxayo qaabka indhahoodu yihiin iyo sida ay yihiin markaasay soo fariisinayan fariisiilayi inaga kabaheena jaqafjaqafteennina wuu maqlayaa inagoo sii socona halkaasaa marka waxaa kaga bilaabanaya su-aalaha markaasaa nebigu ohan jiray sal alla markuu qubuurta joogo saxaabada dadka dhintaan saluu liakhiikum atatbiit walaalkiin waxaad u weydiisaan ilaahay ilaahay inuu su ku sugo fa inahu alaana yusal haddaa su-aasha ku bilaabanaysaa bu nabig ohan jiray hadda baa su-aal lagu bilaabaya ee ilaahay u weydiiya ilaahay su-aasha inuu ku sugo saddexdaa su-aalood baa marka la weydiinaya diintaada iyo nebigaaga iyo rabbigaa ayaa la weydiin qofkii marka diintiisu dee diin islaamay ahayd islaamnimada uu sheeganayaana ka dhab iyo daacaday ahayd nebiga muxamedna sala allahu calayhi wasalam qalban waqaaliban u rumaysnaayo u ateecayo uga dembeeyey ee rabbigiisna ku kalsoonaayee aaminsanaa ibaadadiisa iyo rubuubiyadiisa iyo allah subxaana wa tacaala aaminsanaa wuxuu sheekhu sheegay waana sida qur-aanka alla ku sheegay fa yuhabitu llahu ladiina aamanuu bilqowli thaabiti fi lxayaati dunya wa fi laakhira adduunka intuu joogana ilahi baa towxiidka ku sugay ousan dhanna uga weecan qabriga markuu joogana ilaahay baa su-aasha ku sugahayo man rabuka markii la uu ka jawaab allah nebigaagu waa kuma moxamed diintaadu waa tee waa islaamka waliba axaadiidta waxaa ku soo arooray asagoo qabriga dhex fadhiya marka la fariisiiyo baa nebi maxamed la tusayaa sala allahu caleyh wasalam ninkaan maxaad ka taqaanaa baleeyahy inta la tuso qofka mu'minka marka wuu sheegayaa wuxuu leeyahy waa nebi maxamed sal allahu aleyh wasalam gaalkana wuxuu leeyahy ma garanayo qofka qabriga nebi maxamed ku garan waayo marka meel kasii dambaysa inuu ku garto ma may adduunka markii la joogay xataa hadduu yaqaanay oo adeeradiis abulahab iyo ehladiisii iyo abu jahl iyo ay ka mid yihiin qabriga marka la geeyaay ma xasuusanaya nebi maxamed sal alla alay slam ma garanaysid ma ma aqaan buleey ma garanaya ninka anugu ayib marka qofka muuminkaa sidaasuu ilaahay ugu sugayaa diinta sida musanifku uu sheegay waana sida qur ilaahay uu ku sheegay subxaana wa tacaala sida qur ilaahay uu ku sheegay sidaa weeye waxay culimmadu isweydiiyaan qofka haddii la yidha qabrigaa lagu imtixaamayaa saddex waxyaalood keebay imtixaankaas ku dhacaya ma naftiisa oo keliyaa la imtixaamayaa nafta mise nafti maahane jirkaan aan qabriga dhex dhignay oo oogadiis iyo maqaarkiisaha la weydiinaya mise maya labadoodiiyuu isku jiraa su-aasha la weydiinaya saddexdaa ra'yiba culummadu waa kala maray qolyo waxay leeyihiin waxa wax la weydiinayaa waa naftii baxday soo garan maysaan baa la weydiinaya ogow marka lagu leeyahy qabriga wax lagu weydiin waxa laga yaba inaa is waa anoo tahriibaya badda haddaan ku dhinto oo baddu waa iliqdo oo aan qabriba la igelin xageebay malaig wax iga aniga oo hadaan taraq isku daaro gaas isku bilbilo oo aan noqdo qof waxa weyaan bita noqday iyo waxa weyaan bus xageebe mala arkay qabriba kuma jire meel allaala meeshaad toogtid dunida iyo meel allaala meeshaad ku baabaaday mar haddaaba dhimatoo naftu kaa baxday meeshaasaa qabri ku ah sidaasaa su-aal lagu weydiinaya adoo badda dhexdeeda ku jira adoo ceel gudihii ku dhacay adoo libaax ku cunayo calooshu ku geystay meeshaasaa qabrigaaga kuu noqonaysa marka su lagu weydiinaya marka meelo kale isku warwareerin culimo marka waxay leeyihiin wax wax la weydiinayaa waa ruuxda nafta oo keliya weeye qolyana waxay leeyihin maya waa jasadka jasadka bes baa la weydiinaya qolyana waxay leeyihiin labadoodiioo la isku soo celiyey leanna qofka markii qabriga lage naftu waa kusoo noqonaysaa ayaa su-aasha la weydiinaya waana sida saxda ah taa dambaa ugu saxsan naftii iyo jirkiioo isku jiro qofkii uu nool yahay nololteennan ka bedelan ayaa su-aasha la weydiinaya wa min aliimaani rumaynta waxaa ka mida bilyowmi maalinkii la rumeeyay al aakhiri ee dambe al-iimaanu rumayn bikulli maa shay dhammaantii la rumeeyo akhbara uu ka waramay bihi shaygaas annabiyu nebigu sala allahu caleyhi wasalam oo mimaa kii ka mida yakuunu ahaan doona bacda almowti geerida ka gadaal fa yu'minuuna way rumaynayaan bifitnati alqabri qabriga fitnadiisu aan ku sheegnay maxaan ku sheegnay su-aasha qabriga lagu weydiinayo iyo wa bicadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa iyo wa naciimihi barwaaqadiisa maxaan ku sheegnay waa wax su-aasha ka dhalanaya oo qofkii su-aashii ku guulaysta naciimulqabri buu gelayaa qofkii su-aashii ku guuldaraystana cadaabulqabri buu gelayaa fa ama alfitnatu fitnada fa ina annaasa dadku yumtaxanuuna waa la jirabaya la imtixaamaya fii qubuurihim xabaalahooda dhexdooda in badan buu nebigu ilahay ka magangeli jiray salaad kasta dhexdeeda ilahu fitnat alqabri iga badbaadi ilahu cadaabu qabri iga badbaadi ilahu cadaabu jahanam iga badbaadi fa yuqaalu waxaa loo odhanayaa lirajuli ninka man axadkeebaa rabbuka rabbiga ah waryaa ku abuurtoo rabbi ku ahoo caabudi jirtay wamaa maxay diinuka diintaadu tahay diintii haysatay waman axadkeebaa nebiyuka nebigaagu yahay sala allahu calayhi wasalam fa yuhabitu wuu sugayaa allaahu alle aladiina kuwii aamanuu xaqa rumeeyey bilqowli oraahdii iyo hadalkii athaabitii ee sugnaa filxayaati nolosha dhexdeedu ku sugaya oo intaad nooshahay yaa maanta diintan aad haysatii towxiidkan kugu suga ma reerkiina ma kenya ma afrikaanba ma soomaaliba maya ilahay baa kugu haya inaad islaamnimadaada haysatid ilahay unbaa kugu haya subxaana wa tacaala iyo wa fil aakhirati aakhira dhexdeedaba alqowlu haabitna waa towxiidka kelimatu laa ilaha illa allah wey fa wuxuu odhanayaa almu'minu mu'minku rabbii rabbigay weeyaan rabbii rabbigay allaahu alla weeye aniga rabbigay allaah weeye wal islaamu islaamkuna diinii diintayda weeyaan hadda qofkii islaamnimada diinta adduunkan markuu joogay sidaa cize iyo sharaf ugu lahaa oo diin saxa inuu haysto aaminsanaabi hawshan u fuudan laakiin qof diintiisiiba ka qajilaya oo inuu sheegta ka cabsanaya oo aan wax baahiyo ku kallifaysaa jirin oo waxa weeye diintiiba ka dhuumanahayo ka siibanahayo on diintii lagu soo karaynin hadhow dee diintan waxa weeye adduunkaas ku nacday aakhirase wax kugu taraysa walislaamu islaamkuna diinii diintayda wey ogow waxa laga hadlayo oo wal islaamu diini odhanaya ummatu maxamed keliya ma ah wakhtigii nebi nuux mu'miniintii joogtay marka la weydiiyo walislaamu diini buu leeyahy diinta islaamku ina diina cind allahi alislaam ilaahay agtiisa waxaa diinkaa waa islaamnimada ambiyada ilahay o dhan diintii diin islaam bay ahayd oo dadka u sheegayeen wa muxamedun muxamedna nebiyii nebigayga weeye sal alla alay qofkii ummatu maxamed la weydiiye saasuu qofkii ummad kale ahana nebigiisa wuu sheeganaya halkaa marka waxaan ogaanay mu'minkii saddexdaa su-aalood marka la weydiiyo ilaahay subxaana wa tacaala inuu hadalka ku sugayo wa ama almurtaabu qofka shakisnaa adduunyada markuu joogay almurtaab waa ism faacil qofkii shakisnaa axaadiidu waxay ku soo aroortay kaafir qofka gaalka iyo qofka shakisan labadaba oo ilaahay ka shakisnaa oo nebi moxamed saxnimadiisa ka shakisnaa oo quraanka aanka ka shakisnaa oo diinta islaamka ka shakisnaa oo sidaa ku dhintay fa wuxuu odhanayaa haah haah warna rabbigaa waa kuma haahah buu odhanaya haahah maaha inuu leeyahay rabbigay waa haah diintaadu waa tuma haah nebigaagu waa kuma haah maaha inuu leeyahay rabbigayna waa haah diintayduna waa haah nebigayguna waa haah ma aha waa wareersan yahy ah, wuxuu ku jawaabo garan maayo haah markaasuu sii wadayaa wuxuu leeyahay laa adri garan maayo rabbigaa ma taqaanid maya ma aqaan nebigaa ma taqaanid maya ma aqaan diintaada ma garanaysid maya ma garanayo sidaasuu leeyahy waxaa laga yaabaa qofkan inaynu janaaso ku tukanaa dhici karta inaynu u ducaynaa dhici karta inaynu kafannaybaa dhici karta inaynu sidii muslimiinta uwaxaweyaan u gudgelinoo u asnay baa dhici karta sababtu waxaa weeye inagu waxa qalbiga ku jira miyaan ogaan karnaa ma ogaan karno ilahay baa ka warqaba waxa dadka quluubtooda ku jira laakiin asaga waxaa dhici karta qofkaas intuu nagu dhex jiray inuu munaafiq ahabaa dhici karta oo nebi maxamed iyo diintiisa ka shakisnaa dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo xoolihiisana uu ku ilaashanayay sheegashadan islaanimada uu sheeganayo waa dhici karta ayib wuxuu leeyahay anugu garan maayo intaas aad weydiiseen midna ma garanayo waa yahay oo adduunka markii aad joogtay soo adigii ashhaadan jiray oo towxiidsan jiray oo dadka la socday wuxuu leeyahay samictu waxaan maqlay annaasa dadkoo yaquuluuna odhanaya shay-an shay faqultu anagu annagu aan iska iribi laakiin wax aaminaad ka soo fushay iyo mabda aan aaminsnaa aaminsanaa iyo qanaaco ma ahayne dameeru dhaan raacday soomaad arki jir dadkoo laa ilaaha illa allahu maxamad rasul anna waa iska diintaydu waa islaam waa iribi nebigay waa maxamed anna waa iska laakiin wax ay yihiin ma garanayn bish laa xawla walaa quwata illaa billah maxay ku samaynayaan marka itixaankii baad ku dhacday orad itixaan kale soo gal miyay odhanayaan adduunka sosaasul uma itixaankii baad ku dhacday oradoo waxaa weeyaan isa soo dhis ama haddaadan wax baranayno orodoo shaqayso oo xamaalo labadaa midna aakhira kama shaqaynayso maxay samaynayaan fa yudrabu waa la garaacayaa qofkii qabriga dhexdiisaa lagu tumaya maxaa lagu garaacayaa bimirzabatin ayaa lagu garaacaya mirzaba waa dubah bahalkan dubaha haweyn oo wax lagu garaaca soo midaan arag dubahaas ayay ku garaacayaan oo weliba min xadiidin bir ah geed kama samaysna wax kale kama samaysna bahal aad u weyn oo bir ah, oo dubbo ah, oo madax kuusan ayay ku garaacayaan hal mara markay ku dhuftaan hal mara ayuu wuxuu noqonayaa ciidda oo kaleeto wuu riiqmaya hal mar dubihina waa duulaya dubaha intay soo qaadanayaan bu haddana sidiisa soo noqonaya markaasay saa ku bilaabayaan ilaa maalinka qiyaame laga gaaraya saasuu ku jirahay kun iyo afar boqoloo sano ka hor qofkii dhintay ee gaal ahayo su-aasha inta la weydiiyey garan waayey maalinkaa dubihii ku bilowday baa weli qabriga dhexdiisa ugu socda dhagax ah oo weliba halkii maroo lagu dhuftaba uu riiqmayo sida budada iyo waxa weeyaan burka oo kale uu noqonayo eber buu noqonaya uu baaba'aya ku jirayaa marka ayib fa yasiixu markaasuu qaylinayaa sayxatan qaylo qayladaasoo yasmacu ay maqlayaan ha ayada uu maqlayo kullu yasmacu uu maqlaya ha ayada kullu shayin shay kasta wax kasta oo sanku neefla ah ariga iyo geela iyo ugaarta iyo lo-da iyo bahalada iyo shimbiraha iyo dugaaga kulligood qayladooda way maqlayaan qaylada qofka qabriga ka qaylinaya ila alinsaanu insaanka mooyaane insaanka unbaan maqlayn axaadiista qaar baa waxa kuso aroor jin iyo insi mooyaane oo maxaa dhacay walaw samica insaanku haduu maqli lahaa walow samica haduu maqli lahaa ha qayladaas al insaanu insaanku bani aadamku qofkaa qabriga ku jira ee dubaha lagu tumayo qayrada ka baxaysa iyo sawaxankiisa hadduu maqli lahaa la saciqa wuu suuxi lahaa waxaa nabigeenna ka sugan sal alla clehi wasalam bani aadamku hadday maqli lahaayeen qubuuraha dadka lagu garaacayo ee lagu cadaabayo qayrada ka baxaysaaye ismaba aysan xabaaleenba qofkii marka la xabaalo waa laga kala carari lahaa sidaa ogeed marar badan baad waxaa arkaysaa dadka xoolaha miyiga ku raacaa yaqaane xoolaha marka la soo dareeriyo qubuurta iyo ay kusoo meel qabriyaal ay kusoo ekaa mararka qaarkood waxaad dareemaysaa xoolaha qubuurtii ka soo diday bahal ma arkaysid wax kaloo ay ka didaan ma arkaysid waxaa suurtagal wallahu aclam inay qaylo maqleen adigu aadan maqlayn oo kasoo yaaceen waa suurtagal ilaahay baa dareenka ayaga siiyey oo ay maqlayaan adiguna maqli marka sidaas ayaa loo tumayaa oo loo garaacaya ilaa qiyaami saacatina sidaasuu ku jiraya wuu qaylinaya wuu dhawaaqayaa laakiin wax wax u taraya maa waxaasi uma bacda haadihi alfitnati fitnadaas ayadaa ah ka gadaal fitnadu waa maxay su-aashiibuu ku dhacay waa la tuma imaa naciimun barwaaqo inuu helo qofkii noocaas ahaa wa imaa cadaabun cadaab inuu helo ilaa an taquuma intay ka kacay ka dhacayso alqiyaamatu qiyaamadii alkubraa ee weyneyd fa tucaadu markaasaa la soo celinayaa al arwaaxu nafafyaalka ilal ajsaadi jirarka loo soo celinaya wuxuu musanifku leeyahay qofkaa waa la garaacayaa waa la tumayaa waa la garaacayaa markii garaacitaankaasu u dhammaado laba mid unbuu noqonayaa dee qofkii gaal ahaa waa sidaan sheegnayoo weligii hawshaasi ku jirayaa ka bixi maayo hadday qiyaama timaadana wax kasii daran buu usii gudbi qofkii mu'minka ahaa ee su-aalihii ku dhacay ee wax ka khaldanaayeen ee la tumay tumitaanka marka la mariya ka gadaal waxaa dhici karta buu yidhi in waxa weeyaan laga dhaafa tumitaankiio ama waxa weeyaan waxa weeyaan tumitaankan looga jaray wixiioo sidaas iyada ah naciimo uu qabriga ku haysto ama ay ku filaan weyday oo sidaas loogu daayo loogu wada ilaa qiyaami saacati laga gaaray labaduba waa suurtagal bi labaduba waa suurtagal marka naciimulqabri iyo cadaabuulqabri waa labadaa masalo way jiraan waa xaqiiqo dhabahoo jirta wixii diinteennu inooga sheegtay baana ka garanaynaa waxyaalo waxaa jira lagu mutaysto cadaabulqabriga oo dadku ay ku mutaystaan oo nebigeenna uu tilmaamay sala allahu calehi wasalam waxaa ka mid ah dadka oo la isku diro waxaa ka mid ah aan la iska asturin oo aan la iska hagaajin ayaa ka mid ah qof waxaad arkaysaa intuu kaajayo dhagax buu kaadida ku aadinaya markaasuu intuu ku kuleetiyaa kaadidii kusoo noqonaysa tiish iyo wuxuu isticmaalo iska dhaqid iyo iska nadaafin iyo iska dhaaf marka cadaab baa lagu galaa ayib wa ama almurtaabu qofka shakisan haddeer intay maanta fursada inoo hortaallo inaan yaqiinteena kordhino oo iimaankeenna saxno oo ilaahi weydiisano qabriga inuusan nugu cadaabin hawshaasi waa waa muhim wa ama almurtaab sidaa ogeed baa salafkii qaar ka marka qabriga laga sheekeeyey arrimihiisa iska ooyi jireen war maxaa dhacay qofkii qabriga taga qiyaamadiisi baa dhacday ohan jir waa meesha ugu horrayso qiyaamada qofka uga bilaabanayso hadduu qabrigaa ku badbaado inta qabriga ka dambaysa uga sii fudud hadduu qabrigaa ku fashilmana inta qabriga uga dambaysa uga si adag bay ohan jireen wa ama almurtaabu qofka shakisan fa yaquulu wuxuu odhanayaa haa haah ayuu odhanaya laa adri ma garanayo samictu waxaan maqlay annaasa dadka yaquuluuna xaalay leeyihiin shay-an shay fa qultu aniguna waan idhi biyuhu shaygii marka iimaan waxaa lagaa rabaa inuu qalbiga kaa dego carabkana aad kaga dhawaaqdid xubnahana aad kaga shaqaysiisi fa yudrabu markaasaa la garaacayaa bimarzabatin ayaa lagu garaacayaa dube oo min xadiidin bir ah dube bir ayaa lagu garaacaya malaaig baa ku garaacaysa malaa'igta qofka su-aasha waa laba malag laba malag weeye adilada qaar baa tilmaamaya hal malag inuu yahay qaar ka badan bay tilmaamaya laakiin sida ugu raajixsan waa laba malag laba malag weeye munkar iyo nakiir baana la kala yihahda axaadiidta qaar baa ku soo aroora culamada qaar ka mid ah wxl axaadiidta ku so aroortay way sugantah waana laba malagoo argagaxooda wata markaa la arka laftirkoodaba laga argagaxayaa indhahooda iyo suuradooda iyo qaabkii u samaysan yihiin fa yasiixu markaasuu qaylinayaa sayxatan qaylo qayladaasoo yasmacu uu maqlayaa haa ayada kullu shayin shay walba ila alinsaanu insaanka mooyaane walow samica insaan hadduu maqli lahaa haa qayladaas al insaanu insaankuna la suciqa waa la suuxin lahaa ama la saciqa wuu suuxi lahaa uma bacda haadihi alfitnati uma bacda haadihi tan ayadaa gadaasheeda alfitnati ee fitnada ah imaa naciimu nacimo qofkii inuu helo wa imaa cadaabun cadaab inuu helo ilaa an taquuma intay ka dhacayso alqiyaamatu qiyaamadii alkubraa ee weyneyd fa tucaadu markaasaa la soo celinayaa al arwaaxu nafafyaalkii ilal ajasaadi jidhka ayaa loo soo celinayaa halkaa musanifku wuxuu sheegay alqiyaamatu alkubraa qiyaamadii weyneyd marka waxaad dareemaysaa inay jirto qiyaamo yar iyo qiyaamo weyn qiyaamada yartaa waxayba kuu bilaabanaysaa markii naftu kaa baxdaba qiyaamada weyna waa carasaadka hadday taan soo marino banka qiyaamo in la istaagayo arrimahan cadaabulqabriga ku saabsanna adilada kusoo aroortay meesha laga qaadanaya waa adilada khabarka qur-aanka iyo sunnada laga qaadanaya waa meel baxdiyo caqliga aan sal ku lahayn madkhal iyo meel laga galo wa taquumu way istaagaysaa way dhacaysaa wey alqiyaamatu qiyaamadii allatii taasoo akhbara uu ka waramay allaahu alla biha ayada fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiina uu kaga waramay waa kitaabka qur-aanka iyo wa calaa lisaani rasuulihi rasuulkii carabkii sala allahu calayhi wasalama oo wa ajmaca ay ku midoobeen calayhaa qiyaamada dusheeda inay dhici doonto almuslimuuna muslimiintu ay ku midoobeen fa yaquumu way istaagayaan annaasu dadku min qubuurihim xabaalahooda ayay ka soo istaagayaan lirabbi alcaalamiina ilaa rabbi alcaalamiin allaha caalamiinta rabbigooda xaggiisa ayayna usoo istaagayaan xufaatan xaalay yihiin kuwa kaba cagacad curaatan ee qaaqaawan qurlan ee buuriqabahoo hanjaftiiyo buuryada ay ku taallo wa way u soo dhowaanaysaa minhum ayaga xaggooda ashamsu qoraxdu wayuljimu yuljimu waxaa xakamaynaya hum ayaga oo qowlalada iyo camanka soo gaaraya alcaraqu dhidib fatunsabu waa la taagayaa almawaasiinu miisaanada ayaa la taagayaa maalinkaa fa tuusanu waa lagu miisaamayaa biha miisaanada acmaalulcibaadi addoommada cibaadooyinkoodii acmaashay soo qabteen faman ruuxa haqulatay cuslaato mawaasiinuhu miisaanadiisa xasanaadka fa ulaa'ika kuwaasi hum ayagaa almuflixuuna kuwa liibaanay waman ruuxii khafatay fududaato mawaasiinuhu miisaanadiisa xasanaadku xumihiisu uu bato fa ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii weeye khasiruu khasaariyey anfusahum naftooda fii jahannama jahannama dhexdaydeena khaaliduuna kuwa ku waaraya wa tunsharu waa la soo bixinayaa waa la kala bixin addawaawiinu diiwaanada oo maxay tahay diiwaanadu hiya iyaduna saxaa'iful acmaali acmaashu waraaqaha ay ku qoran tahay weeye addoommadu acmaasha ay samaynayaan waraaqihii lagu qoray oo isku laabnaa ayaa la kala bixinayaa loo kala firdhinayaa waa hagaag fa aakhidun fa minhum dadkii waxaa ka mid ah aakhidun mid qaadanaya kitaabahu kitaabkiisa biyamiinihi midigtiisa iyo wa aakhidun mid qaadanaya kitaabahu kitaabkiisa bishimaalihi bidixdiisa aw min waraa'i dahrihi ama dhabarkiisa gadaashi ku qaadanaya kamaa sidii qaala uu yidhi alle casa qaalib ahaayo wajalla weynaaye wa kulla insaanin qof kasta alzamnaa waxaanu ku dhejinnay huwa asaga daa'irahu camalkiisa fii cunuqihi luqunta alla dhexdeedaan u surna wa nukhriju waan u soo bixinaynaa lahu qofka yowmaalqiyaamati qiyaamada maalinkeeda kitaaban kitaab kitaabkaasoo yalqaa uu la kulmayo huwa asaga manshuuran xaalu yahay mid la kala bixiyey oaan isku laabnay markaasaa waxaa loo odhanayaa iqra ahri kitaabaka kitaabka kitaabkan qur-aan maa waxaa laga hadlay leh ahri waa kitaabkii acmaashiisu ay ku qorayd waa wax isaga laga diyaariyo malaf iyo fayl ah kafaa waxaa ku filan kafaa wuu ku filan yahay binafsika naftaada alyowma maanta calayka dushaada xasiiban isxisaabin la isxisaabo kana maanta kugu filan wa yuxaasibu wuu xisaabayaa allaahu alle alkhalaa'iqa uunka ayuu xisaabinayaa wayakluu ilaahay wuu la gooni noqon bicabdihi addoonkiisa almu'mini ee mu'minka si gooniyu gooni ugu saaraya fa yuqariruuhu ilaahay wuxuu ogolaysiinayaa bidunuubihi dunuubtiisa dembigan ma qiratay haa kana ma samaysa haa kamaa sidii wusifa loo loogu tilmaamay daalika arrinkaas filkitaabi kitaabka dhexdiisa iyo wasunnati sunnada dhexdeeda wa ama alkufaaru gaalada falaa yuxaasabuuna ma la xisaabayo muxaasabata man ruu xisaabidiisa tuusanu la miisaamaya xasanaatuhu wanaagyaashiisa iyo wasayi-aatuhu xumahi fa innahu gaalka laa xasanaati wa xasanaad la yidhaahdo lahum ayaga uma sugnaan fa innahu gaalada ama fa innahu amar yashaaniya laa xasanaati wa xasanaad la yidhaahdo lahum gaalada uma sugnaan walaakin tucaddu waa la tirinayaa acmaaluhum acmaashooda fatuxsaa markaasaa la koobayaa fa yuuqafuuna markaasaa la joojinayaa calayhaa acmaasha dusheedii camalkoodiioo kooban oo ilaahay uu u koobay ayaa leeyahay waa kuwaan camalkaagi wa yuqariruuna markaasay qiranayaan biha ayada wax allaala waxa buugga ugu qoran oo laga diyaariyey oo melafa waa qiranayaan wa fii carasaati alqiyaamati qiyaamada bankeeda dhexdeeda waxaa ku sugan alxawdu darkii iyo xawdkii nebiga sala allahu calayhi wasalam almowruudu ee lagu aroorayey oo lilnebiyi nebiga u sugnaaday sala allahu calayhi wasalama maa-uhu xawdka biyihiisu ashaddu kuwa ka daran weeye bayaadan xagga caddaanta min allabani caanaha xaggooda wa axlaa kuwa ka macaan weeye min alcasali malabka aaniyatuhu darkaa asagaa iyo xawdka nebiga weelashiisa lagaga cabayo laga darsanayo cadadu nujuumi samaa'i cirka xidigihiisa tiradooda ayay la egyihiin weelashaasu tuuluhu ballarkiisa dheerarkiisu shahrun bil in loo socdo weeye wa carduhu ballarkiisuna shahrun bil ayuu leegyahay in loo socdo man ruuxii sharab ka cabba minhu xawdka nebiga xaggiisa sharbatan hal cabitaan hal mara qofkii ka bada laa yadma ma oomaya bacdahaa gadaasheeda cabitaankaas iyo kabadaas abaddan weligii wasiraadu jidka siraadna mansuubun mid la taagay weeyaan calaa matni jahannamo jahannamo dhabarkeeda wa huwa siraadkaasuna aljisru waa buundo alladii kaasoo baynaljannati jannada iyo wanaari naarta dhexdeeda ku sugnaaday yamuru way marayaan annaasu dadku jidka siraad dushiisa calaa qadri acmaalihim acmaashoodu intay dhan tahay iyo habda qadarkeedayna ku marayaan fa minhum waxaa ka mid a dadkii man duul yamuru maraya ka lamxi sida ilbiriqsi oo kaleeto ayuu jidka siraadba kaga gudbaya wa minhum waxaa ka mid ah man duul yamuru maraya barqi sida hilaac oo kale wa minhum waxaa ka mid a man duul yamuru maraya ka riixi sida dabaysoo kale wa minhum dadkii waxaa ka mida man duul yamuru maraya kal farasi sida faraskoo kale aljawaadi ee weliba dheereeya wa minhum waxaa ka mid ah man duul yamuru maraya ka rikaabil ibili sida dadka geela saaran oo kaleeto wa minhum waxaa ka mida man duul yacduu ordaya cadwan ordid wa minhum waxaa ka mida man duul yamshi soconayaoo jidka siraad ku soconaya mashyan socod wa minhum waxaa ka mida man duul yasxafu siqaya zaxfan siqitaan waaba gurguuranaya ama baridu ku soconaya wa minhum waxaa ka mid ah man duul yukhdafu la dafaya khadfan dafid markuu is yidhaahda jidka siraad cagta saarba ma la waafajinayaba wa yulqaa waa lagu ridayaa fii jahannama naarta jahannamo fa ina aljisra buundada calayhi dushiisa waxaa ku sugan waa buundada jidka siraad ah kalaaliibu kawaanno ayaa kusugan birahan kawaannadoo hilibka la suro so mid arag birahaasoo kale ayaa ku sugan oo takhdafu dafaysa annaasa dadka biacmaalihim acmaashooda faman ruuxii mara mara oo ka gudba cala siraadi jidkaa siraad dakhala aljannata jannada ayuu gelaya fa idaa cabaruu markay ka gudbaan calayhi jidkaa siraad dushiisaoo dadku ay dhaafaan waqafuu way istaagayaan calaa qantaratin meel biriij ama buunda ah ayay istaagayaan meeshaasoo bayna aljannati jannada iyo wa naari naarta dhexdeeda ahaatay fa yuqtasu markaasaa looga qisaasayaa libacdihim qaarkood min bacdin qaarka kale fa idaa goortii hudibuu la hufo oo wanuquu la nadiifiyo dunuubtii laga nadiifiyo udina waxaa loo oggolaanayaa lahum ayaga fii dukhuuliljannati jannada gelitaankeeda wa awalu man ruuxkan ugu horreeyo oo yastaftixu furitaan u dalbaya oo furaya baabal jannati jannada albaabkeedana muxamadu nebi maxamed weeye sala allahu calayhi wasalama wa walu man dadka kan ugu horeeyo oo yadkhulu gelaya aljannata jannadana min alumami ummadaha xaggooda xaalay ka ahaadeen ummatuhu ummaddiisa weeyaan walahu nebiga waxaa u sugnaaday sala allahu calayhi wasalama fi lqiyaamati qiyaamada dhexdeeda halaadu shafaacaatin saddex shafaaco my raxmat ullah musanifku raxmatullaahi calayhi alfaadan qiimaha badan oo aan macnaynay wuxuu kaga warramahayaa arrinka qiyaamada weyn oo dambayso inoo wada sugaysa qiyaamada iyo axwaasheedana wuxuu sheegay kitaabka qur-aankaahu wuu qaadaa dhigay oo uu ka waramay sunnada nebiguna way faahfaahisay calayhi salaatu wasalaam wa ajmaca calayha almuslimuun muslimiintuna qiyaama inay jirto way ku ijmaaceen oo iskuma khilaafsana qiyaamada bilowgeedii buu ka soo warrama qaybo ka mid oo wuxuu leeyahaa dadkii qubuurta ku jiray ee la aasay ayaa qubuurtoodii ka soo baxaya culummadu waxay ka hadlaan wax loo yaqaano albacthu wannushuur bachigu waa isa soo saaridda qabriga la yska soo saaro nushuurkuna waa keenidda bankii qiyaamo iyo xaggaa lagu keenayo ayib marka wuxuu musanifku tilmaamay qubuurahay dadku ka soo istaagayaan markay dadku qubuuraha ka soo kacaan hooyadood markay dhalaysay saddex tilmaamooda ay lahaayeen bay ku soo baxayaan qabrigana kaga soo baxayaan qofku markuu dhalanayay wuxuu dhashay asagoo qaawan qof qamiis iyo diric la soo baxay kuma jiro dadka qof walba asagoo qaawan buu dhashay waxayna culimmadu yidhaahdaan isagoo qaawan oon waxba garanayn inuu dhasho waa nicmo ilaahayba waana nicmo ilaahay aadamaha uu ugu galaba sheegtayoo huwa aladii akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-a waxay yidhaahdeen aqoon la-aan inaad tahay nicmo inay tahay lagugu gallad sheegto waa markaas ayada aho aad soo dhalatay sababtu waxaa weeye markaad dhalatay adoo qaawan oo buuryaqab ah oo cagacad caqliga maanta aad leedahay haddaad lahaan lahayd xoogna aadan lahayn mara ma ceshan kartid kasuma ma gashan kartid yaxyax baaba ku dili lahaa wiilka xagga geeya buuryadaada banaanka taalla waad qaawan tahay waad rafanaysaa xaarka ma ceshan kartio kaadida ma ceshan kartido maanta saaad wax u sidoo wax u og inaad u ogaan lahayd yaxyax iyo qajilaad iyo ceeb u dhiman lahaydba laakiin inaad dhalatoo dadka saxare kaadi ka buuxsid iyo dhareer dhalatid naaska laguu dhigo maalin walba laguu dhaqdhaqo waxna aadan ka ogeyn hadhownaad tira aniga reer hebel baan aho hebel baa la yidhahdaa garaarta aad rididoo laafiyootid waa nicma ilaahay uu kuu galay waxaad soo baxaysaa marka adoo qaawan hal xabo oo maraa ma wadatid waxaad soo baxaysaa adoo buuryada kugu taalo waxay culimmadu isweydiiyaan buuryada maxaa lagu falhaya waa horaaba qofkan laga gooyey maxaa qiyaamadu loogu soo waa qayb jidhkaagahoo jannada haddaad gasha ayaba raaxay u baahanta haddii aad cadaab gashidna waa la cadaabhaya buuryada ayadana meel cidlaa iska fadhin mayso marka adoo buuriya qabaad imaanaysaa waxaa saddexaynaya adoo cagacad kabo dheer baan qabay iyo waxaas iyo xaggaa la iga keen midna saddexdaa kamaa khalaqnaakum awala marasu ilahay uma sheegin sidii horeo laydinku abuuray saddexdaasaad ku imaanaysa saddexdaa yaad ku imaanaysaa waana sidaa musanifka haddaba nebiguna uu sheegay musanifkuna hadda waa inoo sheegayo xufaatan curaatan qurlaa ayagioo sidaasoo qaawan dhulka ay imaanayaanna uu yahay dhul siman geed la hoosgala ma leh oo gebi iyo derbi waxa weeyaan qorax laga hoosgala ma leh ayaa watadnu shamsu watadnu minhum shamsu qoraxda usoo dhowaanaysa aad bay qoraxda usoo dhawaanaysa qoraxdii markay soo dhawaato kulaylkuna aada u daran yahay ayaa waxaa ka shumaya dadka dhidid markuu dhididkaasu shumo dhulkuu tegaya markuu dhulka tagu haddana buuxsamayaa kor buu usoo noqonaya qofka marka waxaa daad ahaan u qaadanaya iyo biyo ahaan u hafinaya dhididkii jirkiisa ka baxay halkaasuu dadka qaarkood tegaya marka qowlalada ah uljimhum markuu leeya waa qowlalada afka labadiisa dhinacbu waxaa imaanaya marka dhididkii jirkiisa ka baxay qof marka biyaha mar hadday halkaa u marahayaan waa qof daad wada soo maa dhididkaagibaa saa ku wada maalinka dadku qaabkaa u rafaadsan yihiin dad waxaa jira dhididkaa u kaadiya hoos iska harsanayo carshiga ilahay hooskiisa harsanaya ah, dadka dhowrsoona cafiifiinta ah, dadka sakada iyo sadaqaadka la baxoo qarsada dadka waxa wey dar ilaah cabsi ilaahay u ilmeeya dadka ilaahay dartii isu jecel ragga masaajidda ku xiran dadkii noocaas xadiiskii sabcatun soo garan dadka noocaas ha ah ka dadka carshiga ilahay maalinkaa harsanayo ilahay arrinkaa uu ka ilaalinayo waa hagaag maalinkaa marka waxyaalaha dhacayuu musanifku wuxuu sheegay sideed qodob buu sheegay sideeddaa qodob tirsada qodobka koobaad fa tunsabu lmawaasiinu fa tuusanu biha acmaalu lcibaad waxaa la samaynayaa oo la taagayaa miisaanada dadka miisaanadii la saari laha hal miisaan baa dadkao dhani marayaan mise waa miisaano kala duwanoo dadka la saarayo culammadu waa ku kala aragti duwan yihiin laakiin axaadiida badankooda waxay kusoo arorta arkaysaa miisaanku kelimataani xabiiba khafiifataani cala fi lisaani xabiibataani waxa weyaan xabiibataani haqiilataani fi lmiisaan miisaan soo uma marka isagoo jamcana way soo aroortay miisaankaa marka la taagayaa horta qodobkaa qabso qodobka labaadoo musanifku uu sheegay wa tunsharu dawaawiinu wahiya saxaa'ifu lacmaal tirsada waa qodobka labaadoo miisaanka markaad kortid waxaa la keenayaa diiwaanka camalkii aad adugu samaysay oo malaa'igtu kaa diyaarisay uu ku qoran yahay la keenaya oo la kala bixinaya tunshar waa qodobka labaad qodobka saddexaad wa yuxaasibu llaahu alkhalaa'iqa waxaa imaanaysa ilaahay khalqigiisii inuu xisaabiyo dadki waa lala xisaabtamaya saddex qodob ma haysaan qodobka afraad wa fii carasaati alqiyaamati alxawdu meeshaa qiyaama waxaa ka jirta xawdkii iyo darkii nabi moxamed sala allahu caleyhi wasalama ilaahay kuwa kacbaha naga dhige qodobka aad waxaa weeye wasiraatu mansuubun calaa matni jahannama waa jidkii siraad jidka siraad oo ay dadku wada dul marayaanoo wa in minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatma maqdiya lagu sheegay jidkaa siraad baa meeshaas ah qodobka lixaadi waxaa weeye waa qaybta ugu dambayso oo yuu ku yaalaayo waqafuu calaa qantaratin bayna aljannati wannaar markay xisaabtu dhammaato dadkii mu'miniinta ahaayoo keli ah ayaa waxaa la leeyahay meel biriij ah ama buunda ah oo jannada iyo dhaarta naarta dhexdooda ku taalla halkaasaa la istaajinaya dadkii halkaasaa leeyahay jooga markaasuu qaarkood qaarka kale ka aargoosanaya lakala qisaasanaya haddaba waxaad ogaataa maanta qofka adduunka aad ku dulmiday oo aadan cafis ka dalban oo aan ku cafin oo aadan xaqiisu u celin meesha uu kugu sugaya waad u jeeddaa ama awood reernimo u sheego ama mid dowladnimo u sheego ama mid lacageed u sheego ama mid madaxtinimo u sheego oo qofkaas asagaa ku dulmi noocu dooni ha noqdo halkaasuu kugu sugaya markaasuu kaa qisaasanayaa wuxuu kaa qisaasanaya waxaa laga yaabaa inuu xasanaadkaaga qayb qaar ka mida qaadanayo ayib qodobka toddobaadi waxaa weeye waa ah qodobkaa wa awalu man yastaftixu baaba aljannati muxamedun sala allahu caleyh wasalam cidda ugu horeysa oo jannada iridkeeda loo furi doono waa inuu nebi moxamed yahay calayhi salaatu wasalaam ummadda ugu horraysanay ummaddiisatoo janno geli doonta qodobka sideedaadoo ugu dambeeya waa shafaacada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo qeybo kala duwan aan arki doono darsiganka ku xiga insha allahu tacaala sideeddaa qodob ayuu musanifku intaan ku tilmaamo kulligeedna qiyaamada ku saabsan qeybta ugu horreyso musanifku uu ka hadlay oo ah miisaanka inta la taago acmaasha addoommada in la miisaamayo ayay culimmadu waxay ku kala aragti duwan yihiin qiyaamada miisaan waa jiraa laakiin waxa la miisaamayaa waa maxay afar ra'yi bay ka leeyihiin waa intaan ka garanayo qolyo waxay leeyihiin waxaa la miisaamayo waa acmaashii aad samaysaan miisaan la saaraya waa sida sheekhu meesha uu ku qoray soo ma jeedaa fa tuusanu biha acmaalu lcibaad camalkii aad samaysay hadduu samaa iyo hadduu xumaaba asagii miisaan iyo kafad la saaraya ra'yigaasu waa ra'yi ra'yiga labaad baa wuxuu yahaa waxaa la miisaamayaa camalka ma ahane waa caamilkii camalkaa sameeyo waa adiga adiga iyo aniga iyo dadkii wey adaa miisaanka lagu saaraya asagana adilo iyo axaadiid baa ku soo aroortay qodobka saddexaad baa wuxuu yahay maye labadaa midna maaha wax la miisaamayee waa acmaashiisu waraaqahay ku qornaayeen leanna camalkay waraaquhu waa ka soo maa acmaashaasu waraaqahay ku qornaayeen baa miisaanka la saaraya qodobka afraad ee ugu dambeeya wuxuu yahay midka ugu roona ah intuba waa sax adigaa lagu miisaamaya caamilka ah camalkaad samaysayna waa la miisaamayaa waa labo camalkaa waraaqihii uu ku qornaana waa la miisaamaya miisaankaad fuulaysaa camalkaagana waa la saarin waraaqihu ku qornaana waa la saaraya ilaahay baa qaabkaa kula dhaqmaya marka subxaana wa tacaala dee waxaad samaysoo dhan buu waan fakaday iyo waa dhuuntay iyo baan isku so musquulba kama jirtaa meesha haddaad isku soo xirtama ilahi ka dhuman karta midna ma jirayso taasi marka waa qodobo sidaasaa la isu miisaamaya qodobka labaadi waxaa weeye acmaasha marka la miisaamo laba mid bay noqonaysa ama saddex miisaankii inay ka dhalato xasanaadkaad samaysay inuu bato xumahaagiina ay yaraadaan dhankaad u badataa lagu raacinayaa jannada ah ama xumahaagii uu bato samahaagiina uu yaraado dhankaad u badataa lagu raacinayaa naarta ah hadday isla ekaadaan ka waran xasanaadkii iyo sayi-aadkii baa isla ekaaday culamada qaar waxay soma la ekaan karaanba qaarna waxay leeyihin asxaabuulcaraaf baa kuwa lagu darayaayo jannada iyo naarta midna geli mahayaan waa dambeeta unbaa naxariista ilahi wax laga huwinahaya marka taasi waa qodobo qaabkaasa ah dadka loo miisaamaya miisaankuna labadaa mid unbuu noqonayaa dadkii markii miisaanka la mariyo waxaa meesha imaanaysa in dee kitaabadii waxbaa ka soo baxaya miisaanka marka la fuulo oo wax cuslaadaan ama wax fuudaadaan waxaa ka soo baxaya wax waxbaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya dadka qaarkood in la yidhaahdo kitaabkaaga midigta ka qaado ah. Ah, kitaabkaaga midigta ka qaado qofkaas waa qof guulaystay macnaha markaasuu farxaya hawm uqra'u kitaabiya innii danantu annii mulaaqin xisaabiya fahuwa fii ciishatin raadiya waa kaas ah qofka kaleeto shiikhu wuxuu yidhi waxaa dadki ka mid a ah, wa aakhidun kitaabahu bishimaalihi ow min waraa'i dahrihi ama bidixduu kitaabka ku qaadan ama gadaashiisa labadaba qur sheegay isdiidi maayaanoo kitaabkiisa bidixdaa laga siinaya marka bidixda laga siinayana qaarka dambaa looga keenaya agga laga siinaya lann qofka haddii horey wa laga siiyo hoo la yihado waa nuuc maamuusa sooma marka bidixdaa laga siin dhanka dambaana laga siinaya culamada qaar baa wa maya gacantiibaaba laabanoo gadaal bay u laabantaha bidixda ayadoo gadaal u laaban oo uusan soo leexin karin baa gadaal looga dhiibaya kitaabkiisa halkaasaa looga dhiibayaa marka ayib insaan kasta gaal iyo muslima kuu doonay ha noqdo camalkiisaa luqunta u saaran marka camalka maanta aad samaynaysid xumaan iyo samaan kuu doonay ha noqdo waa midka biri luqunta kuu saaran marka qiyaamada laguu yimaado waa timaadid wuxuu leeyahay iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba kitaabkaagaan akhriso weliba adaa laguu aanaynaya addoommadaydii aan kuu diray ee malaa'igtaha ee wax kaa qoraysay miyay ku dulmiyeen maya waxaan waxaad inkirsantu had waa la igu nabay ma jiraan maya waxaad dood ka qabtid ma jiraan maya akhriso waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso tiraad ka waran hadduu safartaba aqoonba afartaba hadduusan aqoon ama aad tidhaahdo carabi baa meeshaa ka jira qofki carabi ma yaqaano waad sidaa ku hadaashi maalinkaa qof walba waxbuu ahrinhaya kii aan weligii far arag oon weligii alifba loo xariiqin waa ahrin waxaan laga diyaariyey wuu ahrinaya xataa ma loo fasirahayo xataa waxa weye cid kale u sheegi mayso asagaa laleeyahay iqra isagaa ahrinaya khalaa'iqda ilaahay marka wuu xisaabinaya xisaabtu marka waa kala duwantaha labay u qaybsamaan dadka la xisaabinayo qaar ka mid a khalaa'iqdii oo meesha taagan oo aan xabadina ka maqnayn baa lala lafugoraya hebel hebel inta asaga iyo magaciisii kii aabbihi loogu yeedho waxaasy waxaasaad samaysay saasy saasaad u samaysay meeshaasaad ku samaysay waa fadeexad soo maa khalqiga hortiisa lagu ceebaynaya marka qolyahaasi waa qolo qofka mu'minka ah waxaa nebigeenna ka sugan xadiidka cabdulaahi bni cumar si gooniyu ilaahay dadka inta uga dhex saaro oo asturkiisa huwiyo ayuu wuxuu dambigaan ma samaysa oo kan ma samaysa oo kan ma samaysa dunuubtuu galo dhan markuu qirto uu isleeyahay alelh maanta waaba kuu dhammaatayba baa ilaahay wuxuu leeyahaa dunida markaad joogto intaasoo dembi aad gelaysay anaa ceebtaada qariyey waxaa laga yaabaa inteenna caawa meesha fadhida qof aan dembi lahayn in uguma jiro qof qofka kale wixiisa ka warqabana ma u jiro yaad u malaynaysaa inuu kuu ceeb ilaahay baa kuu ceeb ilaahay baa kuu qariyey inaad ilaahay ku shukriday dunuubta aad leedahay ilaahay uu kuu asturay ugu shukridaaye macno weyn bay kuu samaynaysa wuxuu leeyahay ilaahay dunidana anaa kuwa asturay maantana waa kuu dhaafay oro jannada aad amaa gaalka waa waa lala lafagurahaya xisaabta waa lala lafaguraya sababtu waxa weeye marka gaalka la xisaabinayo xasanaad iyo sayi-aad asagu intuu la yimid loo miisaamayo ma jiro xumo unbuu la yimid wax wanaaga lama imaan wanaaggu adduunyada ku sameeyana lagama aqbalin marka asaga haddii la xisaabinayo waa meel uu ku ceeboobayo oo lagu ceebaynayo o lagu fadeexaynayo maahane in la isu babacdhigahayo ama la isbarbardhigayo xumihiisi iyo sayi-aadkiisioo leeyahy kee kuu badan maaha wax xumaaha mooyaane wanaag lamuusan imaan carasaadka qiyaame waxaa ka jira xawdka nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama axaadiida ku soo aroortay darka nebigeenna iyo xawdkiisana waa mutawaatir oo ku soo aroortay waxaa la sheegay tilmaamo uu leeyahay kow waxaa ka mid a ah xagga cadaanta caanuhu ka cadyaha xagga macaankana malabka waa ka macan yaha waa labo weelasha lagaga cabaayey xidigaha waa ka tiro badan yihiin tira ahaan xidigahi leegyihiin maaha waa ka tiro badan yihiin waa saddex kan afraad xagga dheerarka haddii la yidhaahdo hal bil baa loo soconaya ilaa ciraaq ilaa yaman iyaa waxa weye axaadiidta qaar ku soo aroortay intaas wax la eg buu isu jiraa xagga ballarka haddii la yidhaahdana waa bil waxaan haynaa marka caddaantiisa macaankiisa weelasha lagaga cabo masaafadiisa dheerar iyo ballarkay noqoto qofkii ka caba oo ilaahay nasiib iyo ayaan ugu daro inuu xawdkaa nebiyulaahi maxamed ka cabee mar un hal mar ah u fiirso man yashra minhu sharbatan waa masdarulmara hal mar ah. qofkii darkaa nebi maxamedka bada calayhi salaatu wasalaam weliba waxaa cajiib ah darkaa nebiga nebi maxamed halkaasu kugu sugaya kuu jooga dad marka aroorayo ku soo arooray oo isu haysta inay mutaysteen maanta inay meeshaa barakaysan ka cabaan ayaa laga celinaya waa loo diidaya afkaa lagu dhufanaya nabigu markuu dadka fiiriyo wuxuu arkayaa dad uba garanayaba ama waxa weeyaan tilmaamihii ummaddiisa leh markaasuu hadlayaa nebigu ummaddaydii weeye kuwaanu markaasaa laleeyahay ma ogid waxay gadaashaa diinta kusoo dareen kuwaane warkama haysid markaasuu nebigu leeyahay allah idin fogeeya marka qofka nebi maxamed asagoo qiyaamo taagan oo xawdkiisii dur taagan uu nebigu habaaro yidhi allah ku fogeeyo caaqibab intay leeg baad umalanaysaa inuu leeyahay hadeerba diintaada ilaasho oo diinta nebi maxamed waxaa ku soo darin oo bidcada iska ilaali oo kalma fartii aad qaadayso cibaado ah u meelday markaad guursanaysidba biyahaga waad u meeldaydaayo ilmahaga waad u qoordaydaayo xididtinimada waa u qoordaydaaye waxo dhan waxaa kaaga muhiimsan aakhiradaada aakhiradaada marka u qoorday dayib ee qofkii ka caba marka hal marah dib dambe qofkaasi u oomi maayo qofkii laakiin aan ka cabinee ka qadaayay waxaad dareemaysaa inuusan hawshiisu ay bariga dhex tahay ilaahay ha badbaadiyey iyo bariga kale maaqa waxay tahay jidka siraad jahanamo dusheeduu yaallaa culammada qaar waxay qabaan inuu yahay jid aad u dhuuban oo ciriiri ah oo tinka lo ka dhuuban qaarra waxay qabaan inuu yahay waasic balaaran waxa keenaya inay ku kala aragto duwaanaana waa adilada ku soo aroortayoo ninka qaba inuu dhuuban yahay adilada ku soo aroorta agtiisa ka sugnaatay dhuubnaanshaha oo wadiiqo yar uu yahay ninka qaba inuu ballaaran yahayna adiladaasu ma ansixin dadkaan meeshay marayaanna waa meel ballaaran buu leeyahy wallahu aclam sala allahu baarak calaa nabiyina muxamedin waaalihi wa saxbihi ajmaciin